alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin abniyatu asmaa'i alfaaciliina waalmafcuuliina wasifaati almushabbahati biha saddex arrimood ayuu doonayaa inuu ka hadlo musanifka saddexda u baabaystay ismi faacil ismi mafcuul sifa mushabbaha ah saddexdaa owsaanta ay leeyihiin ka faacilin suqisma faacilin idaa تأيليه كفاعل سوق اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو سديانا ونحو الأجهري وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفعيل قد ينافعل وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر مثلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قسد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل سوء دلالي اسم فاعل اسم فاعل دلالي كفاacilin faacil xaal uu la mid yahay dhalaali idaa wakhtigiina dhalaali yakuunu uu min dii alaaatin saddex mid saaxiibee xaggii mid ka ahaaday wadaalika ka hadaa weeye eeismi faacil iyo owsaantiisa ayuu soo hormariyey musanifka wuxuu ka hadlayaabaa baan nidhi ismi faacil owsaantii ismi mafcuul owsaantii iyo sifa mushabbaha owsaanteeda ismi faacil iyo sifa mushabbahuu isku daray kalama uusan qaadin eeismiga faacil ulaai haddii uu ka yimaado mucaddo iyo hayru mucaddo u kala qaad hadduu ulaaiga mucaddo yahay calaa wasni faacil ayuu ku imaanayaa ismigiisa faacil ulaaigaasi facala iyo facile midkuu doonaa ha noqdo facuule dhammaanteedana waa wada laazimay daraba fa huwa daaribun qatala fa huwa qaatilun calima fa huwa caalim shariba waayahay ulaaiga waxaa lamid oo faacil ku imaanayaa facala oo laazimah facaloo laazimah yidana faacil bay ku imaanaya sida dahaba fa huwa daahib kharaja fa huwa khaarij oo kale sidaa macnaheeda waxa weeyaan facaloo mulaqa iyo facilo mucadaheedaa faacil ku wada yimaada facilo laasimkeeda iyo faculo laasim mooye wax kale ma noqotee usaantooda wuu soo wadaa suq dhalaali isma faacilin ismi faacil dhalaali ka faacilin sawqan dhalaalin oo ka faacilin ka sawqi faacilin faacil dhalaalintiisii la mid ah idaa waqtigiina dhalaali yakuunu uu ahaanayo min dii alaaثatin saddex midu saaxiibee xaggii mid ka ahaaday wadaalika ka hadaa wuu qadasiiyey wuu cuntasiiyey fa huwa qaadin la yidhaahdo ama kadaa wuu qulqulay biyihii baa qulqulay fa huwa qaadin wa huwa qaliilun fii facultu wa facil gayra mucaddan bal qiyaasuhu facil wa afcalun faclaanu naxwu ashiri wanaxwu sadyaana wanaxwu اlajhari wa huwa faacil qaliilu mid yar weeye fii facultu wa facila labadaa wasan uu ku yar yahay hayra mucadan mucadan gayrkii xaal uu yahay bal qiyaasuhu qiyaasu ismi faacilihi ismigiisa faacil qiyaaskii facilun weeye wa afcalun weeye wa faclaanuna weeye naxwu ajhar naxwu ashir iyo wanaxwu sadyaana iyo wanaxwu اlajhari weeye ismiga faacil hadii uu ka yimaado hulaaثi facalo muطlaqa iyo ficile mucadaheeda faacil ayuu ku imaanay wasan kaloo qiyaasina ma leh haddii uu ka yimaado facila oo laazima ama facula laazim mooye wax kale ma noqoto faacil inay ku yimaadaan qiyaas ma aha shaadnimay ugu imaanayaan qiyaas ma aha markuu sidaa leeyahay wuxuu ujeedaa sifada mushabbahada ah amaa facile iyo facule iyo facalo dhammaan isku wadadar ismi faacil haddii loola jeedo waa haddii xuduud iyo tajadud loola jeedee dhammaantii faacil buu ku wada imaani ulaai oo dhan calaa wasni faacil ayuu ku imaani xuduud iyo tajadud haddii loola jeedoon sifa mushabbaha loo jeedin laa sifa mushabbaha waxay tustaa hubuut iyo dawaam hubuut iyo dawaam waxaan inuu sugan yahay oo keliya ayay tusi haddii aan loo jeedin sifa mushabbahee xuduud loo jeedo ulaai dhammaantii ismigiisa faacil calaa wasni faacil ayuu ku imaanay wa faacilun saalixun lilkulli in qusida alxuduudu naxwu hadan daa jaadilun jadala laamiyadu sidaa ku yidhaahdaa ibnu maalik wa faacilun saalixun faacil ayaa u suubanaya lilkulli dhammaanba ulaai oo dhan calaa wasni faacil ayaa lagu keeni in qusida alxuduud haddii loo jeedo ismi faacil xuduud wax soo darriyey ismu faacil buu u jeedaa hadii ismu faacil loo jeedo faacil ayuu dhammaan ku wada imaani ee sifa mushabbaha haddii loo jeedo facilo laasimkeeda iyo facula faacil inay ku yimaadaan shaad weeye qaliil weeye ee waxaa la yaqaana qaliil weeye waxaa la yaqaanaa facila saddex wasan ayay qiyaas ahaan ugu imaani sifadeeda mushabbahada facilana laba wasan ayay qiyaas ahaan ugu imaani facilo saddex wasan ayay ku imaaniyo sartii maadiga inay ku timaado facila soo ma ahayn faciilun la yidhaahdo waa kow afcal inay ku timaado faclaan saddexdaa wasan ayay ku timaadaa saddexdaa wasanna macno ahaan waxaa lagu kala duwayaa ficliga haddii uu tusiyo macno caarid ah macno mar dambe yimid gadaal ka yimid isla markaana aan sugnaanaynin hadduu ficliga tusiyo faciilun inuu ku yimaadaa la yaqaanaa wasfigiisa sida fariixa fa huwa farixun baطira fahuwa baطirun ashira fahuwa ashirun sidaa in la yidhaahda la yaqaana waxaa shaadee marida fahuwa mariidu marida in faciil lagu keena waa waصfi isla markaana tusinaya macno aan macno gadaal ka yimid oon sugnaanaynoo caarida faciilun in lagu keenay ahaydee faciil ayaa lagu keenay shaadnimu ugu yimid qiyaaskiisu wuxuu ahaa faciilun in lagu keeno afcal wuxuu ku imaanayaa facilada haddii ay midib tusto ama afcaalulkhilaq ay tusto ruuxa wax ku abuuran oo sifa u noqon karo ammaan iyo cay midkuu doonaa ha noqdee ama midib haddii ay tusto sida xamira fa huwa axmar sawida fa huwa aswad in lagu keeno dacija fa huwa adcaj wuu indha waa weynaaday oo ammaan fa huwa adcaj jahira indha fiixduu yeeshay maalinkii buusan wax arkayni fa huwa mji habeenkii buusan wax arkayni fa huwa ajhal waa cay cawira fa huwa acwar sidaa in lagu keeno ayaa la yaqaanaa facilada haddii ay midib tusto ama khilqa haddii ay tusto faclaan sifada mushabbahada ee facilo waxay ku imaani imtilo iyo xaraaratulbaطni haddii ay tusto imtilo wax buuxsame sida rawiya wuu dhergey fa huwa rayaan lagu keeno ama xaraaratulbaطni sida caطisha fa huwa caطshaan sadiya fa huwa sadyaan la yidhaahdo sidaa ayay u kala leeyihiin waka wa huwa wasankii faacil ahaa qaliilun mid yar weeye fii facultu wa facila facula iyo faciluu ku yaryahay hayra mucadan mucaddo keyrkii xaal uu yahay facilaha facula mucadaba ma noqdee bal qiyaasuhu qiyaas ismu faacilihi facila ismigiisa faacil qiyaaskii oo sifa mushabihu ula jeedaaye facilun weeye wa afcalun weeye wa faclaanu wey naxwu ashirin oo kale wuu kibray wuu qooqay wa naxwu sadyaana wuu oomay wanaxwu اljhari indhafiixduu yeeshay wa faclu owlaa wa faciilu bifacul kaاdakmi wاljamiili wاlficlu jamul wa faclun wa faciilun labadaa wasani owlaa kuwa ku habboon weeye bifacula faculay ku habboon yihiin kadakmi iyo waljamiili weeye walficlu ficligana jamulo weeye yacni wuxuu leeyahay facula laba wasan ayaa u faclun iyo faciil labadaa wasan ayay qiyaas ahaan ugu timaadaa sida dakuma fa huwa dakmun la yidhaahdo sacuba fa huwa sacbu sharufa fa huwa shariifun karuma fa huwa kariimun lauma fa huwa la'iimun sidaa lagu keeno labadaa wasan ayay qiyaas ahaan u timaado musanifkaasi toosay qiyaas weeye oo uusan dhihin way ku fiican yihiin buu yidhi laakiin qiyaas in la yidhaahdaa fiican laamiyada markii uu ka hadlaye waday musanifka sifada mushabbahadae facuulo ka timid wa minhu siiqa ka sahlin waariifi facuulo waxaa laga dhalaaliyaa dariif iyo sahlin oo kale faclin iyo faciil ayaa laga dhalaaliyaa buu waday qiyaas buuna ku waday wa faclun wasankaa facli ah iyo wa faciilun owlaa kuwa ku habboon weeye bifacuula facuulo ayay ku habboon yihiin kadakmi waljamiili wey kadakmi kii buuraa waljamiili kii quruxsanaa wlficluna jamula weeye wuu quruxsanaaday walficlu jamula wuxuu ka ixtiraazayaa ficli waxaa jira jamala ah isla markaana mucadda ah jamalahu wuu qurxiyey ah lafdiga macnihi ama jamalahu jamala shaxma xeertii buu dhalaaliyey ah ficligaasuu ka ixtiraazayaa ee ficliga aan ka hadlaya waa inuu jamulo yahay wa afcalun fiihi qaliilu wafacal wabisiwa alfaacili qad yugnaa facal wa afcalun lafdiga afcal ah iyo wafacalun labadaa wasan qaliilun kuba yar weeye fiihi facilay ku yar yihiin waqad yuqnaa in la kaaftuu inuu kaaftoomaa suurowdaa facala ficligii facala ahaa bise walfaacili faacil waxaan ahayn inuu ku kaaftoomaa suurowdaa yacni wuxuu leeyahay sifada mushabbahadaee faculo ka timid faclun iyo faciil ayaa u qiyaasa labadaa waxaan ahayn inuu ku yimaadana wax dhici kara wey labadaa waxaan ahayn badrudiinka ibnu maaliga laamiyada wuxuu ku tiriyey toban wasan wa siiqa ka sahlin wadariifin waqad yakuunu afcala w facaala w facalan wakalfuraati wacifrin walxasuuri waqumrin caaqilin junubin wamushbihin amida toban wasanuu tiriyey oo shaada sidaa inuu shaad ugu yimaado way dhici karta facaloo mulaqee ismigeeda faacil faacil buu ku yimaadaa sooma dhihin haddii ismi faacil loo jeedo iyo haddii sifa mushabahan loo jeedo labadaba isku dar facaloo mulaqee faacil inay ku timaadaa la yaqaano faacil waxaan ahayn lafteeda inay ku timaadaa sujuuda oo si kale loo keeno shaadnimana ay ugu timaado xamli iyo wuxuu noqdaaba wa afcalu lafdiga afcala iyo wa facalun qaliilun kuwa yar weeye fiihi faculay ku yar yihiin waqad yuqnaa inuu kaaftoomaa suurowdaa facala ficligii facala ahaa bisiwa alfaacili faacil wax ka soo haray inuu ku kaaftoomaa suurowdaa wزinaة المudaarc ismu faacili min غayri di ثaلaaثi kalmuwaasili mac kasrimat اlwiil akhiiri muطlaqa وdami mimin zaa'idi qad sabqa wain fataxta minhu ma kana اnkasar saara sma mafcuuli kamili اlmuntadar wazinaة اlmudaarici wa muwaasin اlmudaarici mudaaric mid uu wasinoomayo weeye ismu faacilin ismi faacil ismiga faaciloo min غayri di ثaلaaثi saddex mid u saaxiibee geerkii xaggii ka ahaaday kalmuwaasil weeye mac kasri matluwil akhiiri dabayaaqada midka raacaya kasrihi midka la raacinaya kasrihiisa miciisa lala qabo mutlaqan xaaluu yahay iyo wa miimin miim damihi miimka oo zaa'idin badan zaa'ida miimka oo qad sabaqa awalka dhacay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka ee ismi faaciloo hayru hulaai ka yimi sifadiisa mushabbahadana waa lamide waxaa lagu yaqaanaa ficliga hayru ulaaiga ee mudaarice marka aad mudaaracayso xarfulmudaaracada meesha ay taalla miim gudan dhig qabla alaakhir kasri ismi faacil ayuu noqoni ficligii hayru ulaaiga rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi midkuu doona ha noqdo ficliga mudaarice xarfulmudaaracada meesha ay taalla miim gudan dhig qabla alaakhirkana kasri ismi faacil ayuu noqoni sida waasala mudaariciisa yuwaasil buu noqoni yaada meesha ay taalla miim godanay qablalaakhirkana kasri muwaasin ee qaatala yuqaatilu muqaatil kallama yukallimu mukallim tacallama yatacallamu mutacallim sidaa ayaad ku samayni war kalena ma jiro wazinatu lmudaarici khabar muqadama wasbu faacilin ismi faacil ismiga faaciloo min hayri di alaai saddex mid u saaxiibay keyrkii xaggii ka ahaaday zinat lmudaarici muwaasinu lmudaarici mudaarica mid u wasnoomo weeye zinada waa masder wuxuuse ujeedaa ismi faacil kalmuwaasili sida muwaasil oo kale maca kasri matluwil akhiiri dabayaaqada ka la raacinayo kasrihiisa miciisa ayuu u wasnoomayaa ama kasrihiisa miciisa xaal uu yahay ayuu wasnoomi mulaqan xaaluu yahay midla ilaaqi muladan wuxuu u jeedaa waagii hore qabla alaakhirka ha kasrisnaado mudaarica ama yuusan kasrisnaanin farqi male iyo wadami miimi miim godidii miimka oo zaa'idin zaa'ida miimka oo qad sabaqa bilowga yaalla wain fataxta minhu maa kaana nkasar saara sma mafcuulin ka mili muntadar wain fataxta haddii aad fadxiso maa xarafkii kaana ahaa in kasara mid kasroon saara wuxuu noqonaya isma mafcuulin ka mili muntadar wey yacni wuxuu leeyahay ismigii faacil ee hayru ulaai ka yimid awalka miim godan qablalaakhirkana kasriso ma ahi ismigiisa mafcuulna qablalaakhirkii kasrisnaa waad fadxini awalka miimkii godnaa ayaad dhigi qablalaakhirkii kasrisnaana waad fadxini ismi mafcuul ayuu noqoni intadara mudaaricee yantadiru yaada meeshay taalla miim godan dhig qablalaakhirkana kasri muntadir qablalaakhirkii kasrisnaa haddii aad fadxiso muntadar ismi mafcuul buuba noqday war kale lama jiro wain fataxta haddii aad fadxiso maa wixii minhu wain fataxta haddii aad fadxiso minhu ismiga faacil xaggii xaal uu ka ahaaday maa wixii kaana ahaa in kasara mid kasrisan saara wuxuu noqonay isma mafcuulin ismi mafcuul ayuu noqonay ka mili lmuntadari kii la sugayey oo kale wa fi ismi mafcuuli hulaaiyi darad zinatu mafcuulin kaatin min qasad wadarada waxaa qiyaasoobay zinatu mafcuulin muwaasinu mafcuulin mafcuul mid u wasnoomo ayaa qiyaasoobay fismi mafcuuli hulaaiyi hulaaiga ismigiisa mafcuul ayuuna u qiyaasoobay kaaatin ismi mafcuuloo yimid weeye min qasada qasada xaggeeda ka yimid wuxuu ka soo hadlay musanifka ismi faacil hulaai iyo hayru hulaai iyo ismi mafcuuloo hulaai saddexdaa ayuu ka soo hadlay ee ismi faacil waxaan ujeedaa ismi mafcuulo hayru ismi mafcuuloo ulaatiah yuu ka hadlayaa baydkan iyo baydka ka dambeba ismiga mafcuulee ulaai ka yimid qiyaas ahaan calaa wasni mafcuul ayuu ku imaan sida maqtuul iyo madruub iyo wixii la mid ah sidaasi aan ahayn inuu ku yimaadaana silaac weeye qiyaas ma aha ee mafcuul inuu ku yimaadaa la yaqaanaa wadarada waxaa qiyaasoobay zinatu mafcuulin mafcuul wasankii ayaa qiyaasoobay fi ismi mafcuuli hulaaثiyi hulaaثi ismigiisa mafcuul dhexdii ayuuna u qiyaasoobay ka aatin kasmi mafcuulin weeye aatin yimid min qasada qasada xaggeeda ka yimid oo maqsuud lagu keeno wanaaba naqlan canhu duu faciilin naxwu fataatin aw fatan kaxiilin wanaaba waxaa naa'ib noqday naqlan manquulan xaal uu yahay mid la soo rarayo canhu can mafcuul waxa ka naa'ib noqday duu faciilin faciil mid u saaxiiba naxwu fataatin ow fatan kaxiilin weeye halkanna wuxuu ka hadlayaa ismiga mafcuulee ulaai ka yimid calaa wasni mafcuuli inuu ku yimaadaa qiyaas ah mafcuul waxaan ahayn inuu ku yimaadaana waa samac qiyaas ma aha manquul wey awsaantan la maqlay waxaa ka mid ah faciil oo bimacnaa mafcuul loo wado awsaantan la maqlay ayay ka mid tahay halkaa wasan ayuu sheegna waana wasanka ugu badan isticmaal ahaan awsaan kaloo dhooraa ah jirtaayoo la tiriyo tobaneeyo meelaha la gaarsiiyo laamiyada lafteeda ibnu maaligu koox buu tiriyaa waxoogaa buu sheegaa qaarna uu ka tagaa ilaa tobaneeyo xasan isla gaarsiinayay wanaaba waxaa naaib noqday naqlan manquulan can carab mid laga soo raray xaal uu yahay canhu mafcuul waxaa ka naaib noqday duu faciilin faciil mid u saaxiiba oo la yidhaahdo jariixin iyo qatiilin iyo kaxiilin naxwu fataatin haadihii tani fataatun gabar weeye ow fatan wiil weeye kaxiilin loo indhakuulay fataatin ow fatan kaxiilin miaalkaa wuxuu kugu tusinayaa faciilka bimacnaa mafcuul haddii uu yahay oo ismi mafcuuloo ulaai ka yimid oo calaa wasni mafcuul inuu ku imaado la doonayay bedelkiisa hadduu faciil ku yimaado faciilkaasi mudakarka iyo muanadka ayaa ku sima mudakerka iyo muanaska labadaba faciil taa loo gelin maayo faciilatun muanaska la dhihi maayo waa haddii la garanayo mawsuufkiisa ku sifoobaya haddii la garanayo baabu taanii wuxuu ku keeni doonaa musanifka shan wasan oo mudakerka iyo muanaska ay ku siban yihiin shantaa wasan qaar amhilatulmubaalaqada ayaan ku soo marnay mafcaal baaba ka mid ahaa walaa talii faariqatan facuula facuul baa ka mid ah oo amhilatulmubaalaqa yahay walaa talii faariqatan facuula aslan wala almifcaala waalmifciila kadaaka mifcalu wamaa taliihi talfarqi mindii fashuduudun fiihi wa min faciilin ka qatiilin intabic faciilkan waay wain min faciilin ka qatiilin intabic mawsuufahu haaliban itaa tamtanic taada inay ka mancoonaataa la yaqaanaa wallahu aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed